رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii towxiidka abu fatxulmajiid baabun wuxuu baab u yahay qowlu llaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yidhi falammaa aataahumaa markii uu siiyey saalixan saalix markuu siiyey ilaahay aadan iyo xaabo markuu canug siiyey jacala way u yeeleen lahu ilaahay bay shurakaa xiriir shuraka la sameeyeen fii maa aataahumaa wixii uu siiyey yay kula shariig yeeleen fatacaala allaahu ilaahay baa ka sarreeya ilaahay ayaa ka koreeya camaa yushrikuuna waxay ula shariig yeelayaan shirkiga ay ilaahay ula samaynayaan ayaa ilaahay ka sarreeya subxaanahu wa tacaala aayaddaa ayuu baab u yahay aadam iyo xaawo waxay ahaayeen labadii ugu horeysay makhluuq ahaan ama bani aadam ahaan ilaahay qalqay subxaanah wa tacaala mar allaalla markii xaawo ay uuraysatay mar allaala markii xaawo ay uuraysatay yaa shaydaan ama ibliis ku dawaafay baa la yidhi ileen ilaahay qur-aanka wuu noo soo tilmaamoo aayaddu waxay tilmaantay ilaahay waa allaha idinka abuuray min nafsin waaxida hal naf keliya sawjkeedii iyo lamaankeedii buu ilaahay u sameeyey xaawaa loola jeedaa falamaa taqashaaha xamalat xamlan khafiifan famarat bihi mar allaala markii uu daboolay aadan xaabo macnaha markiu jimaacay waa loola jeeda taqashaaha xamalat xamlan khafiifan way uuraysatay oo uur khafiif ah ayay qaaday buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala falamaa eh, taqashaaha xamalat xamlan khafiifan fa marat bihi way istimraartay marka uurkii baa maalinba maalinta kasii dambaysay sii weynaanayay mar allaala markiisaa ay noqotay falammaa afqalat markii ay cuslaatay buu dhahay ilaahay falammaa afqalat waa xaawo markii sagaalkeedii u buucsamay oo ay cuslaatayna falammaa afqalat dacawa allaaha rabbahuma rabbigood ayay toogeen oo waxay dhaheen ilaahayow la in aataytanaa saalixan lanakuunanna min ashaakiriin haddaad saalixna siiso waxaan ka mid noqonaynaa kuwa markaa kuugu shukriya waa kuu mahad celinaynaa tiiuu markay ilaahay tilmaamay falammaa aataahumaa saalixan markii ilaahay canug saalixa siiyeyna jacalaa lahu shurakaa'a shurakayba u sameeyeenba ilaahay bay wax ula wadaajiyeen fii maa aataahumaa wixii uu siiyey fatacaala allaahu ilaahay baa ka sarreeya camaa yushrikuuna waxay ula shariig yeelayaan ayaddaa io sababta loola jeedo iyo waxa laga wado ayuu xadiidku noo fasirayaa qaala ibnu xasmin wuxuu yidhi ittafaquu waxay isku waafaqeen culimmada oo dhan calaa taxriimi kulli ismin inay xaaraan tahay magac walba oo mucabadin addoon looga dhigo ligayr illaahi ilaahay cidaan ahayn magac walboo inta cabdi laga bilaabo magacaan ilaahay ahayn lala xiriiriyo waa mamnuuc waa xaaraam calaa taxriimi kulli ismin magac kasta inuu xaaraam yahay mucabadin cibaado ama addoon loogu nisbeeyo ligayri illaahi ilaahay qayrkiisa ka cabdi cumar oo kale wa cabdilkacba wamaa ashbaha daalika wixii la mid ah cabdi cumar addoonkii cumar soo ma noqonayo wa cabdilkacba cabdi cali cabdi yuusuf cabdidhegey cabdisaam kulli waxaasoo dhan kulli waxay noqonaysaa shay xaaraam ah waa in aad cabdigu ilaahay magacyadiisa uu raaco cabdullaahi cabdiraxmaan cabdilmelik cabdira'uuf cabdiljabbaar cabdilkariim iyo wixii ilaahay magaciisa ah in addoon adoonka ilaah lagu nisbeeyo oo ilaahay addoonkiisii hebel eh, addoonkii ilaah la yidhaahdo cabdi cumar haddii la dhaho waa addoonkii cumar cabdi cali haddii la dhaho waa addoonkii cali cabdilkacba cabdushams iyo wamaa ashbaca daalika wixii lamid ah oo dhan xaashaa cabdilmualibi cabdilmualib maahane waa laga istafnooday asaga cabdilmualib asaga kuma jiro waa wixii ka soo haray cabdilmualib muxuu ku yidhi wuxuu ku yimid wuxuu ku yimid mutalib baa baxay oo xanuguu isaga dhalay oo meelaha deganaaduu raaraadiyey mar allaale markii uu baxay buu canug soo qaatay amase inta uu soo dhalay ama uu soo helay ama walaalkii ha dhalee kasi saasoo kale ahayd intuu soo qaaday ayuu soo saaray fariskiisii ama hashii uu watay kadibna markuu magaaladii soo galay yay dhaheen dadka cabdulmutalib oo addoonkii mutalib macnaha waxay moodeen waxay u malaynayeen addoon asaga uu soo watay marka cabdilmutalib ma ahane saasuu markaa leeyahay oo qiso noocaasaa markaasaa ugu timidoo qisadiisaasaa markaa ahayd oo xaaladaasuu markaa ku yimid ama inta ka soo hortay waa wada mamnuuc wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma fi laayati aayaddii hadda ee aan tilmaannay waxay u shariig yeeleen ilaahay wuxuu alla siiyey ayay cibaadadii wax ula wadaajiyeen marka la leeyahay tiyuu markaa noo fasirayaa tiyuu markaa fasirayaa oo xaaladda iyo waxa loola jeedo ayaa marka naloo sheegayaa qaala wuxuu dhaha ibnu cabbaas falammaa taqashaahaa markii uu daboolay macnaha waa markuu jimaacay aadamu nebi aadam waa xaawe xamalad way uuraysatay fa aataahumaa ibliisu ibliis baa u yimid marka ibliis ayaa u yimid intay uurka qaala wuxuu anigu kumaa aljannatu jannada warkii saaxiibkiisoo miyi ani jannada idinka soo saaray litutiicaan inaad i ateecdaan maxay tahay hadda warkayga yeela aw amase la ajcalanna yeelee oo yeelee lahu canugan caloosha kuugu jira xaawey qarnay aylin baasha aylada lagu magacaabo waa deerada geesaheedoo kale ayaan u samaynayaa fayakhruju wuu soo bixinayaa min batniki calooshaada fayashuqu wuu soo dilaacinayaa buu yidhi canugan in beera uu geesideed aan u sameeyo caloosha kaasoo soo hortiyo uu soo dilaaciyo yuu ka soo bixi doonaa wala afcalanna sameeye oo sameeye allow leh waa samayn doonaa buu yidhi ama muxuu la jeedaa cabdilxaari uu bixiyawa xaari waa magaciisa ama shaytaanku magacuu leeyahay addoonkii xaarif u bixiya buu yidhi haddii kale ma aho geesi beera intaan u sameeyo calooshuu kaasoo bujin doonaa kaasoo dilaacin doonaa waana ka soo baxayaa wala afcalanna wala afcalanna fale oo fale yukhawifuhumaa wuu cabsigeliyey yukhawifuhumaa wuu cabsigeliyey samiyaahu cabdulxaar markaa u bixiyeen samiyaahu ku magacaaba waaye oo u bixiya cabdilxaari adoonkii xaari canuga caloosha idinkugu jira cabdilxaari u bixiya haddii hadikal dhibkaasaa dhacaya faabayaayay diideen aadan iyo xaabo an yutiicaahu inay ateecaan shaytaanka mibliis fa kharaja cunuji wuu soo baxay meytan asagoo meyd ah meydnimo uu ku dhashay uma haddana xamalad way uureysatay xaawo fa ataahumaa waa u yimid faqaala ibliis wuxuu ku yidhi aadam iyo xaawo midla qawlihii hadalkiisii oo kale faabayaa way diideen haddana an yutiicaahu inay ateecaan fakharaja wuu soo baxay wiilkiina mayitan isagoo meyd ah wuu soo baxay uma ka bacdi xamalad way uureysatay haddana fa ataahumaa waa u yimid fadakara wuxuu u sheegay lahumaa labadooda wixii oo hore uu u sheegi jiray fadakara lahumaa fadrakahumaa waxaa galay xubu waladi unuga jacaylkiisa oo waxay isteentoo kale haddaad diidaan maydnimo umuu ku soo baxaa ilan geeso daari annagu u yeeli karo ilah baa imtixaan ku wada subxaana wa tacaala marka way adeeceen waxaa galay cunug jacaylkiisa fa sammayaahu way ku magacaabeen canugii cabdulxaaris ayay markaa u bixiyeen fadaalika meeshaas waayo meesha qowluhu ilaahay qowlkiisa uu ka leeyahay jacalaa lahu shurakaa'a fii maa aataahuma shurakay ugu sameeyeen alle wixii uu siiyey meeshii cabdullaahi ay u bixinayeen ama cabdiraxmaan iyo cabdilxaaris u bixiyeen taasaa aa jeedaa aayadda saasay markaa leeyihiin rawaahu ibn abi xaatim baa xadiidkaa wariyey ibn abilxaatim baa xadiidkaa wariyeyoo marka shirkiga ay sameeyeen shirki cibaada ma aha oo ilaahay ma aysan u shariig yeelin xaawo aadam iyo xaawo laakiin adeecitaankii iyo warkii shaydaan ay qaateen kaasaa markaa loola jeedaa ee maa xagga cibaada ahaan inay ilaahay shirki ula sameeyeen subxaanahu wa tacaala in kalena ma ahee xubulwelid baa galay canugaa markasta soo dhimanayo soo dhimanayo asigoo meela soo baxaya hadday saga adkaysan lahaayeen imtixaan baa ku socdee alla u joojin lahaa laakiin waxay daen laba hadday dhinteen ka saddexaadna meydnimo amuu ku soo baxaa iska ateecoo yeeloo cabdilxaaris markaa u bixiya walahu waxaa u sugnaa bisanadin saxiixin sanad wanaagsan oo saxiix ah can qadaadata qaala inuu yidhi shurakaa u waa shuraka oo fii taacatihi abicitaankiisa ah oo shaytaanka ay ateeceen san ahayn rabbi kula shariig yeelin ilaahay walahu waxaa u sugnaa bisanadin saxiix kale can mujaahidin fii qowlihi lain aataytanaa saalixan ilaahu haddaad saalixna siiso qaala wuxuu yidhi ashfaqaa waxay u baqeen allaa yakuuna insaanan inuu insaan noqon waayo markay leeyihiin ee lain aataytanaa saalixan ilaahu canug fiican haddaadna siiso waxay isdhaheen sida uu sheegaya amay noqotaa wadukira waxaa kaloo la sheegaa macnaahu xadiis macnaha tafsiir saasoo kale ah can ilxasan wasaciid iyo wahayruhumaa intaba inay saasoo kale u fasireen aydana waa la sheegaa baabun wuxuu baab u yahay qowl اllahi tacaala ilahay qowlkiisa wa qowli اllahi tacaala walilaahi alasmaa'u اlxusnaa walilaahi ilaah waxaa u sugnaaday uu leeyahay al asmaa'u magacyo alxusnaa oo fiicfiicane fadcuuhu biha ku barya ku tooga ilaah magacaalkiis subxaana wa tacaala yaa allah waxaa isii yaa raxmaan dhibka iga bixi yaa raxiim saa isaa yaa jabbaar yaa razaaqi arsuq macnaha ilaah magaca fiicfiican buu leeyahay magacyadiisa ku baryootama oo ku tuugtama walilaahi ilaah waxaa u sugnaaduu leeyahay al asmaa'u magacyo alxusnaa oo fiicfiican ayuu leeyahay fadacuuda bihaa ku barya wadaru ladiina kuway isaga taga yulxiduuna leexinaayey fii asmaa'ihi magacyaalkiisa yulxiduuna fii asmaa'ihi magacyaalkiisa wax ula shariig yeelaayo waaye sayujsayna waa la abaalmarin doonaa maa kii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal qabtaa wixii ay samaynayeen ee xumaan ahaa kaasaa ilaahay ka jaasinaya subxaana wa tacaala bacdamaa xaaladdu ay sidaa tahay ayaa waxaa la leeyahay ilaahay magacyo fiicfiican buu leeyahay ilaahay magacyo fiicfiican ayuu leeyahay raxmaan markay maqleen bay dhahayeen waa kee raxmaanku raxmaan mada naqaanba anasjudu lima ta'murunaa waidaa qiila lahum isjuduu liraxmaan haddii raxmaan u sujuuda la dhaho qaaluu waman raxmaan raxmaanku waa keebay dhihi jireen anasjudu limaa ta'murunaa waxaadna awrisma isaga sujuudaynaa kibir bay u ziyaadisay markaasuu ilaah yidhi qul idcu llaaha aw idcu raxmaan ama allaah dhaha ama raxmaan dhaha ayanmaa tadcuu waxaad ugu magac dartaanba ayanmaa tadcuu falahu alasmaa'u alxusnaa magacyo fiicfiican ayuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala sagaal iyo sagaashan waa boqol xabad dhiman ayuu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala idan waxaa la leeyahay ilaah magacyadiisa ku tuuga fadcuuhu biha ku barya ku tugtama wadaru aladiina kuwii isagataga taga yulxiduuna leexinaayey iilaayo ugu sharig yeelaayo fii asmaa'ihi magacyaalkiisa sayujsuuna waa loo abaalgudi doonaa maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa markaa camal qabta wixii ay samaynayeen buu ilaahay ka abaalmarin doonaa subxaana wa tacaala ciqaabtiisaa la marsiin doonaa shirkigii ilaahay ay u sameeyeen ayaa markaa loo qabsan doonaa saa markaa yeela sayajasawna maa kaanuu yacmaluuna dakara ibnu abi xaatimi ibn abilxaatim waxa uu xusay can ibni cabbaasin yulxiduuna fii asmaa'ihi macnaheeda yushrikuuna loola jeedaa wa canhu xaggiisana waxa waaye sammu laata laatay ku magacaabeen bilan ilaah bay ka keeneen waalcuza minalcasiiz bay ka keeneen e, ayay ka keeneen macnaha min alcasiiz oo waa casiiska xaggiisa wa can ilacmash yudkhiluuna fiiha maa laysa minha baa loola jeedaa wuu yidhi ila aladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi macnaha yudkhiluuna fiiha magacyadii ilahay waxay soo dhexgelinayaan maa laysa minha waxaan markaa ka mid ahayn waxaan markaa ka mid ahayn ayay ku soo darayaan saa darteed baa waxaa la leeyahay xaaladaasaa laga wadaa wadaru ladiina yulxiduuna fii asmaa'ihi ku soo dhexdaraya magacyaalkiisa waxaan u qalmin waxaan u cuntamin waxaan oo ka nasahan iyo wax ilaahay oosan raali ka ahayn subxaana wa tacaala baabu laa yuqaabu la odhan maayo baabkeediyo waaye asalaamun cala allaahi ilaahay korkiisa nabadgelya ha ahaato see loo dhaha asalaamun cala allah ilaa isagaa wasalaama subxaana wa baabu laa yuqaalu la dhihi maayo yaa la dhihin waaye asalaamun cala allaahi nabadgelyo alla korkiisa ha ahaato fi saxiix saxiixa waxaa ku sugnaa baa la yidhi can ibni mascuudin radia allahu canhu oo yidhi kunnaa waxaanu ahayn idaa kunnaa maca annabiy marka aan nebiga micigiisa nahay fi salaati salaada gudaheeda khaasatan booska atixiyaadka qulnaa waxaanu dhihi jirnay assalaamu cala allaahi assalaamu nabadgelyo cala allaahi alla dushiisa ha ahaa tacaala min cibaadihi addoommadiisa xaggooda salaamtaas iyo badbaadada iyo nabadgelyada min cibaadii xaggiisa addoommadiisa xaggooda ha uga ahaato assalaamu nabadgelyo calaa fulaanin hebel korkiisa ha ahaato way tirin jireen assalaamun cala allahi min cibaadihi السلام على فلان السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على هبل السلام على هبلاي هل هل بيقول ترنجلين faqaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal alla wasalam laa taquuluu ha oranina assalaamu cala allah waayo faina allaha huwa salaam ilah isagaa la salaama subxaanah wa tacaala hina ilaahay asagaa salaam ah laakiin mar allaala markaad atixiyaadka u fariisanaysaan faquuluu attaxiyaatu lilaahi attaxiyaatu lilah waxaad dhahdaan attaxiyaad iyo tacdiimin iyo weyneyn intaasoo dhanba ilaah bay u sugnaatay ilaahay ayay u sugnaatay dhaha oo asalaamun calaa jibriil assalaamun calaa mikaa'iilkan joojiya oo waxaad dhahdaan assalaamun calayna wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin haddaad saa dhahdaan addoon walbo mu'min ah oo muslim ah oo arlada jooga io samada jooga aad siinaysaa xabad xabad waa ku dhigtoonaysiin salaamun helon assalaamun jibriil assalaamun helon intaad dhihi lahaydeen assalaamun calayna assalaamu nabadgelyo calaynaa korkaynay ahaatay wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin haddaad dhahdaan kulli circiba waxay joogaan intoo dhan markaa wada aslibaysaa marka haddihina laa taquuluu assalaamun cala allah fa allaha huwa asalaam ilaahay asagaa salaama subxaanahu wa tacaala salaam ahoo badbaaday oo nabadgalay waayo baabu qowli illahi baabu eh, qowlu allahuma kfir lii in shita wuxuu baab u yahay qofku inuu yidhaahdo ilaahu ii dambi dembidhaaf haddaad doonto waa qalad ilaahay wax igraahayo qasab ku leh ma laha facaana ma aha allaahuma kfir lii waa inaantaad joogtaa ilaahu ii dembidhaaf ilaahu ii naxariiso ilaahu wanaag in shi'ta maxaa ugu daraysaa in shi'tada kadee waa la leeyahay baabu qowl qofka qowlkiisa uu yidhaahda baabkeedii waaye allaahumma ilaahayow ikfir lii ii dembi dhaaf in shita haddii aad doonto laa yajuus macnaha ma bannaana hadalka fi saxiix waxaa ku sugnaa can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah masalada ha ku ekaada qofka oo ha ku joogsada macnaha liyaczim almas'alata faina allaha ilaahay laa mukriha lahu wax ikraahi karaa ma jiro ilaahay cid qasbi kartaa male wali muslim waxaa u sugnaa e, wal yucadimi raqbata rajada ha weyneeyo raqbada iyo rajada ilaahay aad ka leedahay weyneey fa ina allaha ilaahay laa yatacadamuhu lama weynaado shay-un actaah wax uu bixiye waxyar ha weydiisanin ilaahay raqbo rajo badan muuji wax badan ilaahay weydiisa subxaana wa tacaala ilaahayaa ka badan subxaanahu wa tacaala baabu laa yaquulu qofkayuusan oran buu baab u yahay cabdii wa ammatii addoonkaygii iyo addoontaydii dagaal baa la geli jiray intii edab darooto xaqa iyo diinka diida haddana iska fadhin weysa oo damacda inay xoog ku soo muquuniyaan baa dagaal lagu qaadi jiray wixii laga soo qabta rag iyo dumarna waa la addoonsan jiray ayadoo addoonnimada ay ku jiraan baa diinta islaamku wax in badan oggolaatay haddii ay muslimaan inta badan raqabatan mu'minu qur'aanku tilmaamaa in la xorxoreeyo ninkii naagtiisa ku dhaa hooyadii oo kalaad igala mid tahay oo damca inuu soo noqsado addoon buu xoraynayaa qof allaale qofkii ramadaan maalixaaskiisa jimaaca addoon buu xoraynaya qofkii dhaartay dhaarta jebiya addoon buu xoraynaya macnaha in ilaahi subxaana wa tacaala xikmaddiisu saa keentay marka dadkii noocaas ahaa ee la haystay ma wanaagsana addoonkaygii addoontaydii abdii amati inaan la dhihin marka inaan la dhihin baa markaa wanaagsan maxaa la dhahayaa asagaa noo sheegi doonaa baabu laa yaquulu yaan la dhihin oo yuusan oran qofka cabdii addoonkaygii wa ammatii addoontaydii fi saxiix can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu dhahay nebiga laa yaqulanna yuusan dhihin axadukum midkiin acim quudi rabbaka rabbiga addoonka waxaa loola jeedaa sayidkaaga waddi u wisqaad oo biyaha weysada u rabbaka rabbiga yuusan saa dhihin walyaqul ha dhaho sayidii wa mowlaaya rabbi marka la tilmaamayo mararka gobolkimida sayidkaa loola jeedaa nebi yuusuf calayhi salaam waa tii tafsiirka aan ku soo marnoon aragnay muxuu yidhi wuxuu yidhi mar allaala markii guriga casiiska la keenay innahu rabbii axsana mathwaaya innahu rabbii axsana mathwaaya rabbi wuxuu ula jeedaa sayidkaygii nagaashahaygii wuu wanaajiyey taasuu markaa ula jeedaa saa darteeda waxaa la leeyahay rabbi taasaa markaa waxaa loola jeedaa marka gobolkami sayidka waa qofka ku barbaariya qofka way dhacdaa marka inuu qofku sayidii uu dhaho ayaa markaa ka fiican marka quudi rabbiga yuusan odhanin waysqaadka biyaha ugey rabbiga yuusan dhihin laakiin sayidii wa mawlaaya kelimadaa ha isticmaalo sayidkaygii mawlahaygii biyahan u geeyey mawlahaygii sayidkaygii iyo wixii markaa la mid ah iyo wixii markaa lamid ah labadii wiil ee xabsiga yuusuf la gashay markay riyoodeen midna kibista muufada madaxa saaran shimbirtu cunaysay midna casiirka miiraa yuusuf muxuu ku dhahay amaa axadukumaa fayasqii rabbuhu khamran midkiin labadiina mid ka mida ah waa kii casiirka qasaayeye rabbigii ayuu sharaab siin doonaa rabbigii sayidkiisa markaa loola jeedaa mawlaaya walaa yaqul yuusan dhihin axadukum axadkiin cabdii wa ammatii yuusan muxuu dhahayaa walyaqul fataaya shaabkaygii wa fataatii shaabadaydii wa ghulaamii canug yarowgaygii hadadaa macmacaan ka dheh addoonkaygii iyo kii waaye iyo addoontaydii iyo waad sax laakiin waxaa ka fiican fataaya shaabkaygii kiirkii dhalinyarahaygii ahaa wa fataatii fataatadaydii wa ghulaamii ghulaamkaygii wa canugaygii saa markaa ha dhaho baabu laa yuraddu la celin maayo baabkeedii waayaan la celinin man sa'ala billaahi qofkii ilaahay magaciisa wax ku weydiistaa qofkii ilaahay magaciisa wax idinku weydiista ha celinina wa can ibni cumara qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam man istacaada qofkii idinku idin magangalaa billaahi ilaahay magaciisa idinku magangalaa faaciiduuhu magangeliya magac ilaahayba hadduu meeshii maada xormeeyo weyneeya waman sa'ala billaahi qofkii ilaahay idinku weydiistana fa actuuhu siiya ilaah baan kugu weydiiyey isii buu ku yidhi kii la dhahay ilaah baan kugu weydiiyey isii ku siin ma ilaahay baan kugu weydiistay magaciisa isii ku siin ma qoodha iyo xerada abal markaasu wix dhan wada dhiibay baa layidhi marka waa inuu ilaahay kugu weynaada agtaada bedel maa qabiilka dartii iyo waxyaabaha noocaasoo oo arrimooyinka lamida uu kula weynaan lahaa waa inuu kula weynaado ilaahay subxaana wa tacaala waman sa'ala billaahi qofkii alla dartii iyo magaciisa idinku weydiistana faactuuhu siiya waman dacaakum qofkii idiin yeerana fa ajiibuuhu ajiiba qof kastoo idin waca ajiiba aroos buu qabaa xaflad kaluu qabaa waqlal buu leeyahay si kaluu kuugu wacay inuu ku martiqaaduu doonaayey fa ajiibuuhu muslimiinta khaatiradooda ilaaliya macnaha qof dhan oo kuu yimido inta gaari kuu soo raacay warqadda intifeshinka uu kuu keenay ee ku yidhi ii imow soo bax xafladdaas iyo waxaasaan qabaa ma rabi ma imaan kari iga daa waxama maya qofka walaalkaa waa in khaatirada iyo maskaxdiisa iyo niyaddiisu ay aad u fiicnaato la wanaajiyo haddii meeshu munkar jiro haddii wax wanaagsan uusan jirin aroos kalaab laga ciyaarayo muusig laga tumaayo khamre laga cabayo hadduu yahay waa mowduuc kale xataa culimmadu waxay leeyihiin tag marka hore wacitaanka lagu wacay ajiib haddii aad aragto in munkar meeshu ka yaalo oo ay suuragal kuu tahay inaad celin karto man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi ama aad la hadli karto dadkii sameey way ka fiican tahay haddaad awoodi weyso isaga soo tag marka waa mawduuc kale waman dacaakum qofkii idiin yeera fa ajiibuuhu ajiiba waman sanaca qofkii idiin sameeya ilaykum xaggiinna macruufan wanaagna fa kaafiuuhu u abaalguda qofkii wanaag kuu sameeyo abaalkiisa siiyo u abaalguda abaal nin galaa badan nin gudaasahee yar sida maanta taalawa qofkii wanaag sameeya xumaan baa loogu bedelaa qofkii maanta sidii wax loogu talagalay qofku kuugu qabto lama abaalgudo rasuulku muxuu leeyahay waman sanaca ilaykum macruufan qofkii macruuf idiin gala oo wax wanaagsan idiin sameeya fa kaafi uuhu u abaalguda kaafiya fa in lam tajiduu haddaydan helin maa tukaafi'uunahu waxaad ku kaafisaan ood ugu abaalgudaanna fadcuu lahu u duceeye kheyr allah ku siiyo inta allah kaa bixiyo waxay muraadkaaga allah kuu sahlo fadacuu u duceeye lahu asaga ha ka joojinina ducada xataa taraw ilaa aad aragtaan annakum adinku qad kaafa'tumuuhu inaad kaafiseen inaad u abaalgudeen ilaa aad u aragtaan ducada ku wada rawaahu abuu daawuud wاnnasaa'iyu bisanadin saxiix buu ku wariyey xadiidku wuxuu tilmaamaa magaca ilaahay inuu qiimo leeyahay sharaf iyo waxdaamed inuu leeyahay ilaah dartii igu dhaaf kaasaa xabadda lagu bilaabaa maanta laa ilaaha illa alla asaa lagu bilaabaa waxaasoo dhanaa markaa la diidaa waxaa la leeyahay qofkii ilaahay magaciisa wax idinku weydiisto qofkii ilaahay idinku magan galaa man istacaada billaahi faaciiduuhu magangeliya waman sa'ala billaahi faacuuhu siiya waman dacaakum qofkii idiin wac fa ajiibuuhu ajiiba u taga waman sanaca ilaykum macruufan qofkii wanaag idiin sameey fakaafi'uuhu abaalguda fain lam tajiduu haddaadan helin ood weysaan maa tukaafi'uunahu waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya xataa tarow ilaa aad aragtaan annakum adinku qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalgudeen rawahu abu daawud wanisaai bisanadin saxiix buu markaa ku wariyey wabillahi towfiiq